bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo siddeedaad oo suuratu yuunus ka mid ah alla subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay laba qolo ayaa ilaahay nooga soo warramay dad wanaagsan oo mu'miniina oo muxsiniina iyo ma'aalkoodii baa ilaahay noo soo sheegay iyo kuwo maaragtay yaa kufaara oo mushrikiina riyaa waxaa weeye ma'aalkoodii baa ilaahay noo soo sheegay oo alla wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala kuwa wanaagga falay waxaa u sugnaaday oo waxa weeye iimaanka ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa rumeeyey kii wanaagga badneed oo janno ayaa u sugnaatowdha ilaahay iyo ziyaado ma daboolaayo ayuudha ilaahay wijiyaashooda sawaad dabooli maayo ka'aabana dabooli mayso kuwaas waxa weeye u dha ilaahay jannada asxaabteeda jannadana way ku waarayaan buu dha ilaahay haddana alla wuxuu dhahay waxaa u sugnaadaw dha ilaahay kuwa sayi-aadka kasbanaaya oo shirkiga camal falaaya sayi-a jasheeda oo masalkeeda lagu jaaziyo waxaa daboolaayow dha ilaahay dulligaa daboolaaya ilaahay xaggiisana wax ka dhowraaya ma jiraan oo cadaabka alla wax ka dhowraayo ka ilaalinaya ma jiraan oo maanic ow dha ilaahay kaanamaa waaba iyadoo uqsiyad lagu daboolow dhahay haddana ilaahay wujuuh mujiyaashooda gadacan gaballo ayuu dha ilaahay oo mina leyli habeenka ka mida mudliman xaal ou yaatii mugdi a ah. ulaa'ika asxaabu naari hum fiihaa khaaliduunhu ilaahay kuwaasu naarta asxaabteeda wayna ku waaraayaan halkan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga warramayaa maalinta qiyaamo oo khalaayada lasoo kulminaayo waxa nimanka mushrikiinta ah oo ilaahay adduunyada markay joogeen u shariig yeelay oo alla ku kufriyey maalinta qiyaame loo leeyahay iyo sida waxaa weeye xaaladoodu ay noqonayso ay u xumaanayso ayaa ilaahay nooga warramayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wadkur xusowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow yooma maalin naxsuruhum aanu soo kulminayna khalaa'iqdow dhahay jamiican xaal ayiin kuwa dhammow dha ilaahay suma bacdigeeda naquulu aan u leenahay biladiina kuwa ashrakuu shariig yeelay makaanakum makaankiina laazima antum idinka iyo wa shurakaa'ukum shurakadiina fasayalnaa waanu soocnowdha ilaahay baynahum dhexdooda waanu soocnay wa qaala waxay u yidhaahdeen shurakaa'uhum shurakadoodi kuwii ay caabudi jireen maa kuntu ma aydaan ahaanina mushrikiinow iyaana annaga tacbuduuna kuwana caabuda ma aadan ahaanina ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga warramayaa xaalatu lmushrikiin fi lqiyaama maalinta qiyaamo mushrikiinta xaaladooda sida ay noqonayso ayaa alla subxaanau watacaala nooga warramayaa oo meeshaan waxaa laga gudagelayaa saan uruu soo sheegnay qolooyinka ahlu shirkiga ah xujada dhex maraysa ayaga iyo waxaa weeye macbuudaadkooda waxay caabudi jireen markii ilaahay subxaanau watacaala uu noo soo caddeeyey kuwii ahlu naarka ahay yoomadatanu waxay noqonaysaa daraf weye waxaana lagu nasbinayaa ficil oo muqadara wadkur ayaa la soo qadarayaa ilaahay rasuulkiisa ayuu wuxuu leeyahay wadkur xusowdha ilaahay oo u sheeg ummaddaada yooma maalin naxsiruhum khalaa'iqda aynu soo kulminayno oo maxsharka qiyaamada laysugu keenaayo jamiican xaal ay yihiin kuwa dhammow ilaahay uma dacdiyeedow ilaahay naquulu aan u leenahay liladiina kuwa ashrakuu shariig yeelay oo mushrikiinta makaanakum ilzamuu laazima makaanakum ficil amar ayaa iyadana lagu nasbinayaa oo markaasi saasaa la leeyahay waa mafcuulu bihi weeye macnaha ilzamuu haada almakaan weeye walaa tabraxuu canhu haka ka weeye ama waa garafaa la yidhiyo waxaa weeye markaasi ilzamuudaas ayaa bimacnaa sifu laga dhigayaa na waa la sheegay alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala suma bacdiyada naquulu waxaan u leenahay liladiina kuwa ashrakuu shariig yeelay makaanakum makaankiina laazima antum idinka iyo wa shurakaa'ukum shurakadiina ama maca shurakaa'ukum shurakadiina in lala qabo marka hadda antumtaanu waa ta'siin weeye lamiirka oo mustasirkaa ah oo ficilka ku jira weeye oo muqadarka ah si looguga cadfo wa shuraka'akum wa shurakaa'akum maca shurakaa'akum weeye shurakadiina lala qabo ah. ilzamuu laazima makaanakum makaankiina antum idinka iyo wa shurakaa'ukum shurakadiina wixii adinka aad caabudi jirteen ayaa adinkuba halkaan istaagaa leeyihi maxaa yeele marka saas leeyahay waxaa isku darsan kufaarta iyo muuminiinta baa isku darsan markaasuu dhahay alle tazayalnaa waanu soocnay maaliga waxa looga cabiraayo waa litaxaquq alwuquuc aaliin alle wuxuu yihi subxaana wa tacaala fazayalnaa waanu soocnow dha ilaahay subxaana wa tacaala baynahum dhexooda ayaanu soocnow dha ilaahay waxa weeye mushrikiinti iyo mu'miniinta ayaanu kala soocnay oo aanu kala saarnow dha ilaahay sida haddii ilaahay yidhaahdo noogu imaan doonto suuratu yaasiin oo ilaahay uu dhihi doono wamtaazu lyowma ayuha almuslimuuna al dhihi doonaa soocma maanta ayaa leeyahay kuwiinaan muslimiinta oo ka dhex baxa dadka mu'miniintaa sidaas markay dhacday oo laga soocay mu'miniintii alla wuxuu yidhi wa qaala waxay u dhaheen shurakaa'uhum shurakadoodii shurakadii baa waxay ku caabudi jireen ayaa mushrikiintii waxay u leeyihiin maa kuntu ma aydaan ahaanina iyaana annaga tacbuduuna kuwana caabuda annaga nama aabudi jirna ayay leeyihiin saasay dhahaya annaga nama aabudi jirina sida ayay leeyihiin caalimka la yidhaahdo mujaahid waxau dhahay qiyaamada waxaa jiraysa saacad oo aad i aada u shiddo badanaa jiraysa u dhahay waxaa meeshaan la soo joojinayaa oo mushrikiinta loo soo joojinayaa ayuu dhahay mujaahid aalihadii oy caabudi jireen min duunillaahi markaasay aalihadii waxay leeyihiin wallaahi maa kunaa nasmacu walaa nubsiru walaa nacqilu walaa naclamu annakum kuntum tacbuduunanaa waxay asnaamtii leeyihiinaa layidhi ayuu dhahay maaragtay yaa caalimkaas la yidhahda mujaahido raggii waaweynaay ka mid ahoo mufasiriinta ahay aalihadii ilaahyaashii ay caabudi jireen ayaa waxay leeyihiin ilaahaan ku dhaaranaye annagu wax ma maqli jirin waxna ma arki jirin waxna ma garanaynin mana ogteynin annagu inaadna aabudi jirteen markaasay waxay leeyihin wallaahi iyaakum kunnaa nacbudu ilaahaan ku dhaaranay idinka ayaan idin caabudi jirnay markaasay aalihadii waxay u leeyihiin fakafaa billaahi shahiidan baynana wa baynakum in kunnaa can cibaadatikum lakaafiliin ilaahay ayaa markhaati annaga iyo idinka nagu kaafiya waxaana ahayn annagu haddaan nahay macbuudiin cibaadadiinna kuwa kaafiliinka ah saasaa marka waxaa weeye arrin dhibaato badanay u dhacaysaa maalinta qiyaamo marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala fakafaa billaahi ayay leeyihiin macbuudiintii baa dhahaaye kuwii shirakada ahayee la aabuday fakafaa billaahi alla ayaa ku kaafiya shahiidan markhaati baynanaa annaga dhexdayna iyo wa baynakum idinka dhexdiinna in kunnaa innaa annaguna kunnaa waxaanu ahaynay an cibaadatikum cibaadina adna caabudaysiin laqaasiliina kuwa halmaansanayaan ahayn war aanu ka haynay lama arko fakafaa bilaahi bay leeyihiin ilaahay baa ku kaafir shahiidan markhaati baynanaa annaga dhexdayna iyo wa baynakum idinka dhexdiina in kunnaa intaan mukhafafatu min asaqiyati weye isinkeegaa maxduuf in kunnaa inaa annaguna kunnaa waxaan ahaanay can cibaadatikum cibaadadiinna adna caabudaysaan laqaatiliina kuwa halmaansan ayaan ahay ana waran laa cilma lanaa bidaalika weye wax aqoona oo arrintaas ana kulayna lama arka weye hunaalika meeshaasowdha ilaahay ay daalika alyoom weye yoomkaas oo kaasoo arrintaasu dhacaysa tabluu ayuu dha ilaahay waa la jarribayaa kullu nafsi naf la arka kulligeeda maa aslafad waxay hormarsatay warudduu waa la celiyow dha ilaahay khalaa'iqdii ilallaahi alla ayaa loo celiyey mawlaahu mawlahoodii ah, ah alxaqi oo xaq ahay wallalla waxaa ka lumow dha ilaahay mushrikiinta wallalla waxaa ka lumay canhum mushrikiintow dha ilaahay maakii kaanuu y yaftaruuna kuwa abuurta maalintaas ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala hunaalika meeshaasow dha ilaahay ay daalika alyoom ayaa laga wadaa yoonkaas oo kaas hunaalikadan waxa weeye ishaara lilmakaani albaciid weeye waa mawqifka oo markaasi caqliga dadka uu ka lumaayo tabluu ayuu dha ilaahi subxaanau watacaala waa la garibayaa tuktabaru wey kullu nafsin amase tabluu waxaa kaloo la akriyaa tadluu qiraa'ana waa jirtaa hunaalika meeshaasow dha ilaahay tadluu way akrinaysaa kullu nafsin naf la arka kulligeeda maa aslafad waxay hormarsatay oo camalkii ay adduunyada ku soo samaysay ayay kitaabkeeday ka akrinaysaa oo ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala hunaalika meeshaas tabluu haddii la yidhahdo macnaha waxaa weeye waxay noqonaysaa meelbel waa oo macnaha waa la jarribayaa weeye ama way ogaanaysaa kullu nafsi naf la arka kulligeeda maa aslafad waxay hormarsato haddii ta la akriyana oo laba ta ood la akriyana way akrinaysaa weeye warudduu waa la celiyow dhah ilaahay subxaanahu watacaala khalaa'iqdii ilallaahi alla ayaa loo celiyey mawlaahu mawlahoodii ah mawlihii alxaqi oo xaq ahay warudduu waa la celiyow dha ilaahi subxaana watacaala ilallaahi alla ayaa lo mushrikiinta lamiirkaa loo celiye warudduu waa la celiyow dha ilaahi mushrikiintii ilallaahi alla ayaa loo celiyey mawlaahu mawlahoodiyaa loo celiyey alxaqi oo xaq ahay asaabiti daa'im weeye ah, oo markaasi zawaal ilaahayga aan aqbalayn weeye azalan walaa abadan weeye allahaasaa loo celiyow dhah ilaahi subxaana wa marka hadda mushrikiinta mawlahoodii baa loo celiyo dhah ilaahay qur-aankana waxaanu maaragtay arkaynaa wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum kaafiriinta mawla ma laha marka hadda waxaa laga wada haalayidhi marka ilaahay uu leeyahay kaafiriintu mawla ma laha mawla oo bimacna naasira weeye mawlo oo gargaaraa loola jeedaa oo ilaahay u gargaari maayo weeye markaana leeyahay mawlahoodiyaa loo celiya mawla oo bimacna almaalig ahaa loola jeedaa marka mawlaha ayaa macno badan ku ku yimaada hadda ka horna waxaa weye waynu kasoo warannay ilaahay wuxuu ihi wallalla waxaa lumowdha ilaahay canhu mushrikiinta ka lumay maakii kaanuu ay ahaadeen yaftaruuna kuwa abuurta waxyaabihii ay been abuuri jireen oo markaasi shurakadii iyo ilaahay kayrkiisa ay caabudi jireen ayaa meesha maalintaas ka lumaaya oo waxa weeye wax gacan lagu haaya aana noqonaynin qaada canhum iftiraa'uhum weye iftirahoodii ayaa ka lumaaya weeye maxaa yeele meeshaas xaqa ayaa daahiraaya marka ma anfinaysaa layidhi inay xataa kuwaasu macagooda naarka ay yihiin marka waxaa lamid ahaa layidhi kullu man ictamada calaa kayrillaahi yaa layidhi qof kasta oo ilaahay kayrkiisa ictimaado saas weeye maalinta qiyaamo yuqaalu lahu hunaalika tabluu kullu nafsi ma asdakat marka insaanka waxaa ku habboonaa layidhi an yascaa fii khalaasi qalbihi aw fii ikhlaasi qalbihi qalbigiisa maaragtay ikhlaas sida ugaga samay lahay inuu ka shaqeeyo oo wahmiga uga saari lahay aladii yuljiuhu ila alictimaad calaa kayri illaah waa weeye wahmiga inuu iska saaro ayaa la doonaya qofka oo qalbigiisa ikhlaas uu sameeyo wahmigana uu iska saaro kaasoo macnaha wahmigaasoo u dhibaato gelinaya marka dambo inuu maaragtay ictimaado ilahay kayrkiisa weye oo masalanba qof jaahiisa uu ictimaado ama maalkiisa uu ictimaado ama cilmigiisa uu ictimaado ama camalkiisa u ictimaado aw kayri daalika weeye si waxa weeye qofku hadduu arrintaas uu ka leexdo allaha xaqa xaqnimadiisa uu arko baatilkana baatilnimada uu arka weeye xaqa ayuu raacayaa baatilka ayuu ka dheeraanayaa marka waxa weeye waxaa caddaanayaa layidhi arrintan wa bi haada alamri yatabayanu lweliyu min alcaamiya layidhi waxaa kala caddaanaya weliga iyo caamigaa layidhi weligu waxaa la yidhi yaal ashyaa'a lahaa daahiran wa baadinan min allah qofka weligaahu ashyaada waa arkayaa dhammaanteedaa la layidhi daahir iyo baadin ilaahay xaggiisa ka arkayaa marka asagu mar walba waa mid mudma'inan ahoo ilaahay subxaana watacaala qadarkiisa ee qalbihiisa ayuu raalli ku yahay taasin weeye waa mid ilaahay isu dhiibay wax allaala wixii maaragtay alla uu ku falaayo ilaahay uu isu dhiibow maaragtay waa nin naftiisa sallimay laakiin midka caamiga ahaa la yidhi waa uu ictiqaadinayaa qalbigiisa uu ka ictiqaadinayaa in markaasi waxaa weeye ilaahay qayrkiisa oo markaasi waxaa weeye tacalluq uu kuleh wuxu tari kara weeye marka sidaas ayaa markaasay ku kala lagu kala ogaanayaa maxaa yeele qofka ilaahay addoonkiisaahu waxaa weeye wax walba oo addoonka alle isu dhiibay ah wax walba ilaahay xaggiisa ayuu ka arkaya alla wuxuu yihi subxaanau wa tacaala qul waxaa u tiraa saydka maxamedkahu mankeedaa yarsuqukum idin arsuqaaya ilaahay subxaanau watacaala aayadda aynu meeshaan ka gelayno nebigiisa ayuu wuxuu amrayaa inuu xujo ku oogo mushrikiinta isla markaasina uu buriyo waxa ay ku sugan yihiin mushrikiintu oo israaga weeye waxaana meeshaan la soo jeedinayaa siddeed su'aalood ayaa la soo jeedinayaa mushrikiintu waxay ka jawaabayaan toban eh, eh, shanta ugu horaysa rasuulkeenna calayhi salaatuasalaam lama ayuu ka jawaabayaa oo ka dambaysa oo ilaahay yaa ku taxliiminaya midda ugu dambaysoo siyeedaadne waxa weeye jawow loo sheegi maayo maxaa yeel iyada waaba lagu cilmi leeya wey marka hadda intaasaa meesha ka soconaysa qul waxaa u jira hawdha ilaahay saydka maxamedkaahow mankeebaa yarsuqukum idin arsuqaaya min asamaa'i samada xaggeeda yaa idinka arsuqaya yaa samada madar idinkaga keenaya wal ardi arlada xaggeeda yaa idinka arsuqaaya oo waxa weeye nabaad idinkaga keenaya aman waa kuma haddana u ilaahay yamliku samca maqalka hananaya iyo wal absaara aragyaalka hananaya waman waa kuma u dhahowdha haddana ilaahay yukhriju alxaya midka nool soo bixinaya min almayiti mid dhintay ka soo bixinaya wa yukhriju almeyita mid dhintana soo bixinaya min alxayi mid nool ka soo bixinaya waman waa kuma haddane yudabbiru alamra amarka maamulaya khalaayda dhexdooda fasayaquuluuna waxay ku qawli doonaan odha ilaahay allaahu alla weeye kaas shantaas su'aalood ayaa ka jawaabaya labada ka dambaysa rasuulkaa ka jawaabaya midda kaleentoodna waxa weeye su'aal jawaab markaasi uma u baahnaba ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala waxaa u jiraa sayidka maxamedkaahow mankeedaa yarsuqukum idinka arsuqaya min asamaa'i samada ayaa idinka arsuqaaya oo madar idinkaa keenaaya maxaa yeele madarku asaga ayaa wuxuu yahay sababris ah wey wal arli arladan ayaa idinka arsuqaaya oo dhulka yaa nabaad idinkaga soo bixinaya aman waa ku mahadane yamliku samca maqalka hananaya bimacna alasmaac weeye yaa abuuray weeye maqalka iyo wal absaar aragyaalka waman waa ku mahadana yukhriju alxaya midka nool soo bixinaya min almeyiti mid dhintay ka soo bixinaya oo waxa weeye nudfadii xayi ka soo saaraayo wa yukhriju mid dhintana soo bixinaaya min alxayi mid nool soo bixinaayo oo nudfadii amase ukuntii oo meyid ah soo bixinaayo weeye xayi oo insaanka iyo daahirka soo bixinaya waman waa kuma yujabiru lamra amarka maamulaaya khalaa'iqda dhexdooda yaa amuuraha maamulaaya sidaa haddii la yidhaahdo jawow kale ma lehe fasayaquuluuna waxay ku qowli doonaan ow ilaahay allaahu alla weeye huwa isaga suuqa diruun fidaa al huwa kaasu allaahu alla weeye intaas waxa samaynaya waa alle markaasa hadday u qoraan faqul waxaa u tidhaahdaa afalaa tattaquuna sow ka cabsamaysiin marka allah hadduu yahay oo sifaadkaa iska leeyahay sow ilaahaad kama baqaysaan oo rumaymaysaan fadaalikum kiinaas u dhahowdha ilaahay oo ashyaadaa samaynaaya allaahu alla weeye fadaalikum kiinaasu allaahu alla weeye mise dee khabaray isu tahay rabbukum rabbigiina weeye rabbigii alxaqu oo xaq ahay waa khabar labaad rabbukum iiduna fadaalikum kiinaasow dha ilaahay u dhaalday ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa allaahu alla weeye rabbukum rabbigiinu weeye rabbigii alxaqu oo xaq ahay famaadaa maxaybaa marka bacda alxaqi xaq gadaashiisa ahaaday ila lalaalu baadiyo ah mooye famaadaa maxaybaa bacda alxaqi xaq gadaashiisa maxaa ah ila lalaalu baadi mooye istifaam oo markaasi litakhiira weeye macnaha waxa weeye laysa bacdahu kayra waxa weeye xaq bacdigiisa qeyrkiis ma aha wey faman akhdaca alxaqa xaqa qofkii jafa oo cibaadada ilaahaya waqaca fi dalaali baada ayuu ku dhacaya maxaa yeele qofku imaa cala alxaq wa imaa cala albaatil qofku labadaas uu yahay inuu xaq ku sugan yahay inuu baatil ku sugan yahay qofku labadaasu weye wax ka dhexeeya ma jiraan faanee kayfa sideedaa u dhawdha ilaahay tusrafuuna laydiin iilaya marka see laydiin iilaya oo waxa weeye iimaanka laydinkaga iilaya maca qiyaami lburhaani sujo ayadoo ay ku quntay see laydinkaga ilaayaa iimaanka saasuu dhawdha ilaahay subxaana watacaala kadaalika sidaasoo kalow ilaahay kamaa surifa haaulaa'i sida qoladaan loo iilayoo iimaanka looga iilay kadaalika sidaasoo kalow ilaahay xaqad way waajibtay kelimatu rabbika rabbigaaga kelimadiisow dha ilaahay cala aladiina kuwa korkooda ay ku waajibtay fataquu faasiqow dha ilaahay kafaruu kufriyo weeye waa la amla'anna jahannama weeye kadaalika sidaasoo kalow dha ilaahay subxaana watacaala xaqad way waajistow dha ilaahay kelimatu rabbika rabbigaaga kelimadiisu way waajibtay cala aladiina kuwa korkooda ayna ku waajibto fastaquu faasiqoobay kelimadu ilaahay waxa weeye inuu alla dhahay laamla'anna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin jin iyo insi waxaanu ka buuxinaynaa naarta ayaanu ka buuxinaynaa marka dadkan fusaqada ah oo kufaarta ah kelimadu ilaahay yaa ku waajibto oo ku annahum ayagu amase wahiya waxaa weeye kelimadaasi annahum ayagu laa yuminuun maysan rumayneyn saabiqada waxaa u dhaqday inaan iimaan laga helaynin haddii iimaan laga waayana inay cadaab gelayaan ayaa markaasaa dhacaysa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala annahum ayagu laa yu'minuuna inaysan rumaynaynin waya kelimadaas amase annahum ayagu laa yu'minuuna inaysan rumaynayn ayaa u waajibtay cil waxaa u tilowda haddana ilaahay subxaana watacaala shiiska maxamedkaahu halhee min shurakaa'ikum shurakadiina ma ka mid yahay man duul yabda'u lkhalqa khalqiga bilaabaaya uma bacdiyeeda yuciiduhu soo celinaaya ilahi wuxuu waxaa u jiraay adoo xujo ku ogaay mushrikiinta qul waxaa u jiraa sayidka maxamedka ahow hal hee min shurakaa'ikum shurakadiina ma ka mid yahay asnaamta aad caabudaysiin man duul yabda'u lkhalqa khalqiga bilaabaaya oo cadam ka ahaysiinaya uma bacdiyeeda yuciiduhu soo celinaya bacda almowt qul waxaa u jira awdha ilaahay allaahu alle ayaa yabda oo khalqa khalqiga bilaabaayo uma bacyiina yuciiduu soo celinaayo waa jawaabihii nabigu uu ka jawaabaayey ah, ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa khalqiga bilaabaaya oo cadam ka ahaynaaya yunshi'u alkhalqa min alcadam weeye isaga ayaa haddana soo celinaaya sidaas u dhowdha ilaahi subxaana watacaala oo qiyaamo isagaa si xisaab iyo jisa si loogu sameeyo weeye marka waxaa weeye su-aashaan kama aysan jawaabin baa layidhi ilaahay yaa jawaabay markaasaa tawaliyaaleyey maxaa yeele ayagu waxayba inkisan yihiin baxsigay inkisan yihiin hadday ka jawaabi lahaayeenna iqraaray ahaa laheeday oy qiraan markaasi baxsiga inay rumaysan yihiin waxaa kaloo ansaxaysaa yidhi in xujo looga dhigaayo si adille iyo baraahiin loogu oogo mushrikiinta weeye ooyuu awoodi waayaan inay markaasi rasuulka calayhi salaatusalaam ay la doodaan haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fa annii kayfa sideebaa suufa kuwana laydiin iilayaa u dheh see laydiin iilaya oo waxa weeye laydinkaga iilayaa cibaadada ilaahay ayadoo daliil cad meeshaas uu yaallo su-aashii kale waatan qul waxaa u tiraawdha haddana ilaahay hal hee min shurakaa'ikum shurakadiina ma kamid yahay man duul yahdiih wax ku hanuuninaaya ila alxaqi xaqa wax ku hanuunaya qul waxaa u tiraawdha ilahay sayidka maxamedka ahow hal hee min shurakaa'ikum shurakadiina ma kamid yahay asnaamtan aad caabudaysaan manduul yahdii ku hanuuninaya ila alxaqi xaqa wax ku hanuuninaya oo xujaj eegaaya weeye hanuunna abuuraaya qul waxaa u jira awdha ilaahay allaahu alle ayaa yahdii ku hanuuninaya lilxaqi xaqa wax ku hanuunaya taas iidana sidoo kale weye jawdeeda rasuulka alay slam ayaa ka jawaabay qul waxaa u jira hawdha ilaahay subxaanau tacaala allaahu alle ayaa yahdii ku hanuuninaya lilxaqi xaqa alle ayaa wax ku hanuuninaya haddaba afaman duul yahdii ku hanuuninaya ila alxaqi xaqa wax ku hanuuninaya oo alla ah afaman duul yahdii ku hanuuninaya ila alxaqi xaqa wax ku hanuuninaya waa alla kaasuye miyaa axaqu ku xaqnimo badan an yutabaca in la raaco ama amase man miyaa ku xaqnimo badan in la raaco laa yahdii aanan waxba ku hanuuninaynin xaqa ilaa an yuhdaa amase ama amase man duul miyaa ku xaqnimo badan laa yahdii aanan hanuuninaynin ilaa an yuhdaa isaga in la hanuunsa mooye ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala qul waxaa u tidhaahdaa allaahu alle yahdii waa ku hanuunayaa lilxaqi xaqa afaman dul yahdii ku hanuuninaya ila alxaqi xaqa wax ku hanuuninaya oo alla ah miyaa xaqu ku xaqnimo badan an yutabaca in la raaco ama marka man duul miyaa ku xaqnimo badan laa yahdii aan hanuuninaynin oo waxba hanuuninaynin ilaa an yuhdaa isaga ila hanuunsan mooyaane taas miyaa ku xaanabaad in la raaco weye istifaamta markaas waxaa weeye takyiir weye waana tawbiiqna waa ku jirtaa alawalu axaqu weye midka hore ayaa xaqnimo badan ayaa xaq ah in la raaco isaga weye famaa lakum maxaa lahantiina u dhahowdha ilaahay maxaa idinku dhacay haddaba kayfa sidee baa taxkumuuna aad u xukunkan oo faasidkaa famaa lakum maxaa lahantiina waxa weeye ayu shayin sabata lakum war maxaa idin sugnaaday xaaladatan waxaa weeye oo sidaan oo laga waramaayo maxaa idin sugnaaday macnaha marka hadda aayadda waxay yeedhay macnuhu waxaa weeye ah, aman laayo haddii ilaa an yuhdaa ayuu dha ilaahay ah, istisnaa min eh, ah, min alaxwaalay kamid tahaa layidhi macnaha waxaa weeye laa yahtadii fii xaali min alaxwaal ilaa fii xaali ihtidaa'i lgayri ilaah weeye macnaha waxaa weeye hidaayat اlasnaam kownahaa tanqulu min makaanin liaakhar weye tunqalu min makaanin liaakhar weye waxaa weeye asnaamta hidaayadeedu waxaa weeye ayada laftirkeeda ayaaba la hanuuninayaaho meelaha ina laga qaadaa meel kala dhigaya macnaha marka waxaa weeye laa tantaqilu min makaanin liaakhar weye ayadu waxaa weeye makaan ina ka kacdo meel kale ma tigi karta weye ilaa in la xambaaro oo la qaado mahee arrintaas asnaamtay daahir ku taha laakiin masalka nabi ciise iyo cusayraa layidhi faman laa yahdii laa yakhluqu lhudaa waxaa weeye qofki waxaa weeye aan wax hanuunyaynin hanuun ma abuuri kara weeye laa fii nafsii walaa fii hayri weeye marka khalqiga dhammaantooda caajisiin ayay ka yihiin inay hanuun ay abuuraan weeye maxaa yeele naftooda kay uma milkiyaan iska day kayrkoodii oo marka wixii makhluuqa oo waxa weeye ayagu cuqalo ah haddana wanaagsan sidii nebiyulaahi ciise cusayr oo la caabuday ayaga waxaa laga wada halayidhah haddii la yidhaahdo ayaga waxaa la yidhi hanuun ma abuuri karaan weeye maxaa yeele hanuunka ilaahay subxaana watacaala ayaa qalbiga ku abuura isaga ayaana la khaasa marka alla wuxuu yidhi famaa lakum maxaa lahantiina wa maxaa idinku dhacay kayfa sideebaa taxkumuuna aada u xukminaysaan xukunkan oo faasidkaa weye xukunka faasidkaa waxa weeye min itibaaci maa laa yaxaqu itibaacu waxa weeye inaad raacdiin walaxaan mutaysanin in la raaco weeye alla markaas wuxuu dhahay wamaa yattabicu ma raacaayo aktaruhum badankoodu ilaahay nimankaa mushrikiinta badankoodu ma raacaayeen cibaadatu asnaam ilaa dannan mala mooye oo hadda asnaamtan iska caabudayaan oy raacsan yihiin wax ay ku raacsan yihiin waa malo weeye maxaa yeele takliid aabbaa'doodii ugaga yimid weye aabbaa'doodi iska saarsadeen markaasuu dhahay ilaahay ina dhanna malihi laa yuqnii ka deeqi maayo waxba ka tari maayo min alxaqi xaqa shayan shay ka tari maayo ina danna marihine laa yugnii kama daafacaayo waxba kama taraayo min alxaqi xaqa shayan shay shay waxaa weeye cilmi laysaga la doonaayo oo in ilmu cilmi lahaada la doonaayo danni waxba ka tari maayo weeye in allaha allow dhahay ilaahay subxaanau watacaala caliimun caliiku cilmila weeye alle bimaa yafcaluuna waxay falayaan in allaha allow dhahay ilaahay subxaanau watacaala caliimun caliiku cilmila weeye bimaa yafcaluuna waxay falayaan ilaahay subxaana watacaalana caalim buu ku yahay waxa ay samaynayaan wax daniyana waxay tarayaan lama arko meel macnaha yaqiin loogaga baahan yahay dani waxba kama taraya layidhi marka haddana waxay samaynayaan alla caalim buu ku yahay tahdiid bay u tahay waxyaabaha ka dhacaayo afcaasha oo saniicada iyo axwaasha qabiixadaani ilaahay waa og yahay waana ku jaasinaya weye oo ilaahay subxaana watacaala tacaala xukunkiisa iyo kama baxsanayaan ilahay cilmigiisa oo kula socdaa wax allaala waxay sameeyaan alla waa ku jaasinayaa casharkeenu intaasuu ku egyahay wallahu wa wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo toddobaad oo suuratu yuunus ka mid ah ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga soo warramay qolooyinkii mushrikiinta ahay caqiidadoodii baa ilaahay nooga soo warramay iyo sida maaragtay caqiidadaas loogugu radinaayey ayaa ilaahay subxaanau watacaala nooga soo warramay alla markaa waxa uu dhahay agsarkoodu ma raacaayeen cibaadatu lasnaam ilaa danni mooyaane male oo takliid oy maaragtay saarsadeen aabaa'doodii kaliya ayay ku raacayeen hadda aayaddaasoo casharkeen ugu dambaysay waxa weeye hadda ilaahay wamaa yatabicu aktaruhum ayuu dheh agtarka markii la yidhah waxaa ku baxaaya aqal marka in aqaliyo ah waxaa ka caddaanaysa inay og yihiin in markaasi waxa weeye asnaamtu waxba aysan haynin hase yeeshee waxa ay ku caabudayaan ay yihiin mucaanidnimo ay tahay marka alla wuxuu dhahay dannigune meel xaq loogaga baahan yahay iyo yaqiin waxba kama taraw ilaahay allana caalim ayuu ku yahow yowdha ilaahay subxaanau watacaala waxa ay falayaan ilaahay subxaanau watacaala wuxuu noogaga warramayaa meeshaan in maaragtay la radiyo oo lagu celiyo dadkii maaragtay qur-aanka beeniyey oo haddana sheegtay qur-aanku inuusan ilaahay xaggiisa uusan ka imaanin oo nabigu calayhi salaatu salaam isagu iska samaystay oo jeebkiisa ka samaystay macnaha aayaddaana waxay noqonaysaa ma habboona qur-aanka kan wax suurtagelaayana maahan in la iska abuurtoo la been abuuro maxaa yeele qur-aanka talaatiibtiisa macnaha sida qur-aankan isu korsiyeeyo wanaagga badan waxay cajis gelisay caalamiintoo dhan wixii makhluuq oo dhan ay cajis gelisay maxaa yeele culummadu waxay yidhaahdeen kalaamka wanaaggiisu waxau ka dhashaa calaa xasabi sicati sixati cilmilmutakallimay yidhaahdeen qofka waxaa weeye warramaaya cilmigiisa waasacnimadiisa ayaa hadalka wanaagsan uu ka dhashaa weeye maxaa yeele qofku markii cilmigiisa uu waasac yahay waxa uu sheegaayo wax markaa si wanaagsan oo la fahmi kara bay noqonayaan haddii laakiin mutakallimku waxaa weeye sicatulcilmi uusan lahaynin oo cilmigiisu waasac uusan lahaynin hadalkiisuna fiicnaan maayo marka axad ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigiisa gaarayna ma jiro weeye marka qur-aanku waxa weeye waxau noqday markaasi axsanu lkalaam uu noqday maxaa yeele wuxuu ka yimiday axsanulmutakalim uu ka yimiday saas daraaddeeda ayaa qur-aanka waxaa ka caajisay khalaa'iqdoo dhan jin iyo insi weeye iyo malaa'ig maxaa yeele wuxuu qur-aanku ka yimiday aclaa dabaqaati lbalaaqa weye balaaqada dabaqaadkeeda midda ugu sarraysa weeye maxaa yeela saaxibu saaxibulhamziya waa tow dhahay acjasa alinsu aayatan minhu waaljinnu fahallaa ataa bihi lbulaqaa'u ilaa uu ka dhaho suwarun minhu ashbaha suwaran minaa wa masalu nadaa'iri nudaraa'u waa tow dhahay marka hadda qur-aanka ilaahay wax sidiisa ahu ma jiraan weeye wax cid ay samay kartahay ma ahan alla markaasuu dhahay subxaanahu wa tacaala wamaa kaana ma uusan ahaanin haada alqur'aanu qur'aankan oo kana ayuu dha ilaahay an yuftara in la abuurto ma uusan ahaanin min duunillaahi ilaahi sokadiisa la abuurto wamaa kaana ma ahan inoo wax ma ahan haada alqur'aanu qur'aankan oo kana u dha ilaahay an yuftara in la abuurto min duuni duunillaahi ilaahay kayrkiisa la abuurto walaakin kalkeeda qur'aanka waa la soo dejiyey tasdiiqa aladii kii isagoo u rumaynaaya bayna yaday hortiisa ahaaday oo kutuba iyo wa tafsiila alkitaabi kutubta isagoo caddaynaya laa rayba shakina fiihi kitaabkan qur-aanka ma uusan ahaanin buudha ilaahay min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda inuu ka ahaaday alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaakin kalkeeda unsila isaga suuqa diro qur-aankan waa la soo dejiyey tasdiiqa aladii kii isagoo u rumaynaayo bayna yaday hortiisa ada oo kutub ah kutubtii samaawiyada heeday almunazala cala alambiyaa ambiyada ilaahay lagu soo dejiyey ayuu u rumaynaya wa tafsiila alkitaabi owdha ilaahay haddana waxa weeye waa mid caddaynaayo kitaabki ayuu caddaynaya kitaabka hadda meeshaan waxaa laga wadaa ha layidhi looxulmaxfuud waaya layidhi qur-aanku marka wuxuu caddaynayaa waxa looxulmaxfuud ku qoran weeye oo min cilmi ma kaana wamaa yakuunu wamaa huwa kaa'inun ah wixii horay u ahaaday cilmigooda wixii ahaanaya wixii hadda xaalahoo la joogo weeye ayuu caddaynayaa marka waxaa la yidhi qofkii la siiyey culummadu yidhaahdeen shay oo asraaru asraaruulqur'aan ah ma u baahnaa la yidhi qofkaasu idilaac oo looxulmaxfuud ou daalaxda uma baahna oo masalanba waxaa weeye dadka ilaahay kasriga uu siiyo oo ilaahay maqaamaadka kale uu gaarsiiyo waxaa dhici karaysa bacdul maaragtay awliyaa ilaahay inuu siiy dilaac oo markaa si uu daalacdo lawxulmaxfuudka weeye marka hadda qofkii qur-aanka asraartiisa la siiyo oo qur-aanka faham daqiiqa ilaahay uu ka siiyo arrintaas ma u baahnaa layidhi maxaa yeele qur-aanka ayuu ka qaadanayaa wixii uu doonaayo qur-aanka ayuu ka qaadanayo isaga ayaaba ku filanba maxaa yeele qur-aanku waxa weeye watafsiila alkitaabi ilaahay kitaabkii looxulmaxfuud ahay ayuu caddaynaya weeye tabyiinu maa katabahu allah weeye wixii ilaahay uu qoray ayuu caddaynayaa oo min al axkaami wa weye axkaam iyo kayrkeeda marka hadda waxa weeye qofkii qur-aanka ilaahay fahm uu ka siiye muhiima ah, oo aad i aad oo maaragtay ah, daqiiq u ah oo asraarulqur'aan ilaahay uu baro waxa weeye wuxuu u baahan yahay lama arko qur'aan ilaahay uu baro waxa weeye wuxuu u baahan yahay lama arko weeye ah. marka hadda waxa weeye karaamada markaasi waxa weeye culimmadu ay yidhaahdaan waxaa lagu daalacdaa looxulmaxfuudka ninkaas u baahnaa maayo mar haddii waxa weeye asraar alqur'aan ilaahay uu siiyey maxaa yeele ilahay wuxuu yihi wa tafsiila alkitaabi u dhahay maxaa yeele qur-aankiiaba u cadaynayaa wixii looxulmaxfuud ku qoray isaaba cadaynaya buui laa rayba shakiyow dha ilaahay subxaana watacaala tacaala fiihi ma ahanin qur-aankow dha ilaahay min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda inuu ka soo degay shaki kuma jiro dha ilahi subxana wa tacaala hadallada markaasi mushrikiintu ay leeyihiin waxba kama jiraan weeye am yaquuluuna ma waxay ku qowlayaan mushrikiintii ow ilaahay ishtaraahu maxamedaa ah, abuurtay qur-aanka ikhtalaqahu maxamedun maxamedaa iska samay sida hadday yidhahdeen qul waxaa u jira ol ilaahay fa'tuu la kaalaya bisuuratin suurad la kaalaya oo misliga qur-aanka masalkiisa haddii qur-aankaa maxamed iska sameeye suurad isagoo kalaa keena weeye oo xagga fasaaxada iyo xagga balaaqada kula mida weeye calaa wasil iftiraa'i oo weliba been abuur oo been abuur aad ah ku keenteen weeye fa inakum carabiyuuna fusaxaa misl maxaa yeele idinku waxaa tihiin carab oo waxaa weeye fusaxa ah oo anigoo kalaa u dhahay nabiga leey ah, keena weeye markaa qul waxaa u jira hawdha ilaahay fa'tuu la kaalaya bisuuratin suurad oo mislihi qur-aanka masalkiisa suurad qur-aanka masalkiisaa ah keena weeye oo la been abuuray haddii qur-aankan been abuurasho lagu samaysanay wey marka hadda arrintan waa tabkiid weeye maqaaladoodii faarsidadaa heelay ayaa tabkiid looga dhigayaa weye waana jawaaweeye markaasi oo markaasi shardi muqadarakiisaa weeye oo waxa weeye in kaana alamru kamaa tazcamuuna hadalku amarku hadduu yahay saaad sheeganaysaan faatuu bisuurati misli weeye hadda nimankanka marka waxa lagu horgudbay oo markaasi xujadaahi dhowr maraatib weeye ah, oo waxaa la yidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam xujooyinka oo markaasi waxaa weeye qur-aanka inay ka caajiseen oo laga caajis geliyo uu nabigu ka horgudbayo ilaahay uu u laqinay rasuulka waa la yidhi tan ugu horaysa waxaa weeye waxaa lagu horgudbay baa layidhi marar jamiicu lqur'aan oo dhan oo ilaahay wuxuu yihi qulla in ijtamacati linsu waljinnu calى an yaatuu bimili hada alqur'aani laa ya'tuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira marna ilaahay wuxuu ku horgudbaa layidhi toban suuradoodoo waxau dhahay qul faatuu bicashri suwarin mislihi la imaada toban suuradood qur-aanka masalkiisa oo muftarayaad ah oo la been abuuray marka saddexaadna alla wuxuu ku gudbay baa layidhi suurad sida hadda meeshaan aayaddan aynu ku jirna ah weeye oo qul faatuu bisuurati mislihi ow dha ilaahay tan afaraad ilaahay wuxuu ku horgudbay baa la yidhi bixadiisi mislihi weeye sida ilahay uu falyatuu bixadiisi mislihi in kaanuu saadiqiin intaasoo dhanna waxaa weeye inaan qur-aanku mucjiso uu yahay oysan awood u lahayn ayaa mar walba la tusaayey ee xataa xaraf qur-aanka ka midana ma keeni karaan oo qur-aankaanu ma ahan carabi carabigaan ka saaya kan keenaayaa ahan weye carabi waa ka sarreeyaa inkastoo luqatilcarabi uu soo dejiyey marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala am yaquuluuna amtaan munqadico bimacnaa bala waa la dhihi karaa layidhi waxay ku qawlayaan iftaraahu maxamedaa abuurtay qur-aanka qul waxaa u tidhahdaa fa'tuu la kaalaya bisuuratin suurad oo misligu qur-aanka masalkiisa wadcuu una yeerta adinkoo kaalmaysanaysiin man ruuxii istadactum aad karaysaan oo min duunilaahi ilahi kayrkiisa wadcuu u yeerta lilicaanati calayhi weye adinkoo u kaalmaysanaysiin man istadactum ruuxii aad karaysaan oo min illaahi ilaahay kayrkiisa oo waxa weeye ilaahay kayrkiisa waxa u kaalmaysta in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaayo oo waxa weeye aalihada aad caabudiin hataa garab nagu siiya dhaha weye haddii markaasi aad leedihiin qur-aankaanu iftiro weye marka taas way awoodi waayeen markaasaa ilaahay subxaana watacaala sidaan leeyahy kadabuu way beeniyeenow dhah ilaahay bimaa shay lam yuxiiduu aysan koobin bicilmihi cilmigiisa aysan koobin walamaa ya'tii malxaa lamaa ya'tiin ausan u imaanin ow dha ilaahay ta'wiiluhu ta'wiilkiisa ousan u imaanin caaqibatu maa fiihi waxaa ku sugan ciribtooda oo waciid ah kadalika sidaasoo kalow dha ilaahay sida nimankan mushrikiinta ah qur-aanka ay u beeniyeen ayaa kadaba ladiina kuu u beeniyeen min qablihim ayaga hortooda ahaaday rusushooda ay u beeniyeen fandur fiiriyow dha ilaahay saydka maxamedkaahu kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu daalimiina kuwii daalimiinta ahay xidibtooda siday ahaatay fiiriyow dha ilaahay alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala nimankaan mushrikiintaahu waxay beeniyeen ow dha ilaahay bale kadabuu waxay beeniyeen ow dha ilaahay bimaa shay lam yuxiiduu aysan koobin bicilmihi cilmigiisa aysan koobin waa qur-aankaas weeye qur-aankii ayagoon macnaha cilmigiisa aan baranin oon ogaanin oon waxba markaasi aan tadabburin ayay iska beeniyeen un kaliya ah, biduuni markaasi tadabbur weeye ayagoon waxba aan tadabburin ayay mujarad ay arkeenba w horeyay ka beeniyeenba taasina marka waxa weeye waa dhibaatada haysata sidaasaa ilaahay leeyihi alfaadiisi maysan fahmin macaanidiisi maysan fahmin marka tadiibkoodaanu waxa weeye faham la-aantooda weeye oo qur-aanka macnihiisa aysan fahamsanayn iyo macnaha jaahiliinta jahliga ay jaahiliin ay ka yihiin qur-aanka fadligiisa ay ka yihiin maxaa yeele masal ayaa wuxuu ahay baa la yidhi man jahila shay-an caadaahu qofka shay jaahil ka ahaada waa la olaysamaa weeye qofku sidiisaba wax uusan aqoon u lahaynin waxaa kaloo la yidhahda almar-u caduwun limaa jahila qofku waxuu jaahil ka yahay colow u yahay xarifka la yidhahda imaamulbuusiiri waa saw isaguna qad tunkiru lcaynu qad tunkiru lcaynu low ashamsi min ramadin wa yunkiru lfamu dacma almaa'i min saqamin waaw dhahay isu waxaa la arkaa inay inkirto oy dhibsato shucaca amase iftiinka oo qoraxda min ramadin ow dhahay min ajli ramad weeye daafhaaya daraaddiisa daaf haaya ayay la inkiraysaa wa yunkiru lfamu afkuna inuu inkiraa iidana la arkaa dhacmal maayo biyaha dhedhankooda min saqamin xanuun daraaddiisa oo biyihii macaanay qofka inay la xaraaraadaan baa dhici karaysa waxaa yeelaya markaasi waxa ku qumay oo markaasi maralka ayaa yeelaya nimankan hadda musa mushrikiinta ayaga waxaa ku qumay jahli iyo faham la-aan ayaa ku quntay qofkuna waxa weeye hadduu jaahil yahay uusan faham uusan lahaynin waxaa ka imaanaya inuu wax walba uu inkiro sida ishaas daas lahaaya waxa weeye qoraxda iftiinkeeda ay u inkirayso u dhibsanayso ayuu isaguna xaqa u dhibsanayaa qofka waxa weeye jiran sida biyaha dhedhankooda iyo shayga macaanka oo u dhibsado isaga qaraar ula noqdaan ayaa xaqi qaraar ula noqonaya marka waxa weeye shay aysan cilmigiisa koobin ayay iska beeniyeen buu buudha ilaahay walamaa ya'tiim walxaal lamaa ya'tiim lam ya'tiim weli uusan u imaanin buu dha ilaahay ta'wiiluhu ta'wiilkiisa u dha ilaahay macnaha waxa ciribtiisa ku sugan oo waciida aysan uyi imaanin ah, maxaa yeele cadaabki loogu yaboohay qur-aankani weli uma imaanin ee eh, haddii hadda cadaabku u imaalahay way ogaalahaayeenba ilahay markaa wuxuu yihi kadalika sidaas oo kale ey kadalika takdiib weeye sida mushrikiintu qur-aankay u beeninayaan kadalika sidaas oo kalow ilaahay kadaba aladiina kuwii way beeniyeen min qablihim ayaa ka warreeyey oo hadda qoladan macnaha beenintu gooni kumaahane waxa weeye kufaarihii ayay ka horreeyey ayaa rususooda saa u beeni jiray fandur fiiriyowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu daalimiina kuwii daalimiinta ay ciribtoodu say ahaato u fiirsowdha ilaahay kuwii ilahay rusushiisa beeniyey maxaa ku dhacay in halaag ilaahay uu ku cirib goyo waayo oo ilaahay subxaanahu watacaala halaag waa halaagay fakadalika tulaku haa ulaai qoladan ayagana saasaa loo halaagayaa marka halaaga qoladan ummatu maxamed wuxuu noqonayaa baa layidhi in maaragtay ah mu'miniinta lagu sallido oy laayaan weeye ee hadda muraadku ma ahan baa layidhi halaag oo caama ah oo dhulka lala gooyo dhaanyaraya doofaara lagu nasakho arrintaas waxaa lagu rafciyaa layidhi rasuulkeenna calayhi salatusalaam barakadiisa ayaa lagu rafciyo ilaahay wuxuu dhahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin saasuu dhah ilaahay subxana wa tacaala wa waxaa ka mid ow ah dha ilaahay damiirkan waxaa loo celinayaa nimankii ahlu ahay oo qoraysho nabiga soo horjeedi jiray markaas ay nabiga kasoo horjeedaana ilaahay wuxuu ka warramayaa cilmiga ilaahay inay ku dhaqday dadkan hadda markaas nabiga kasoo horjeeda dad ka mida inay mu'miniin naqan doonaan oy rasuulka rumaynayaan oo ina arrintu sidaan sii ahaanaynin wa minhum waxaa ka mid owdha ilaahay ahlumaka waxaa ka mid a ah. man duun yu'minu rumaynaaya bihi bilqur'aani qur-aanka rumaynaaya hadda waxa weeye mar walbana wayska caamo adduunka waxaa weeye dad badan oo gaalo iska ah oo mase waxaa weeye shaqaawanimo ay ka muuqato ayaa waxaa dhacaysa mustaqbalka ama khaatumada inuu wanaagsanaado wa minhum waxaa ka mid ahul ilaahay nimankaas celumataa man duul yu'minu rumaynaayo bihi bilqur'aani qur'aanka rumaynaayo licilmillaahi dalika minhu weye ilaahay ayaa saaska ka og wa minhum waxaa ka mid ahoo kalowdha ilaahay man duul laa yu'minu aan rumaynaynin bihi qur'aanka aan rumaynaynin midaan weligiis rumaynayn oo sidiisa ku dhimanana waa ka mid ah ilaahay warabuka rabbigaagow ilaahay aclamu alihi ogsonayo caalim ku ah bilmufsidiina kuwa mufsidiinta ah warabbuka rabbigaagu aclamu waa og yahay bilmufsidiina kuwa mufsidiintaani alla waa ogyahay tahdiiday u tahay oo hadda kuwa mufsidiintaa ilaahay inuu moog yahay maahanoo fatahaadka asagoo alla moog yahay ay samaynayaane alla waa og yahay waana ku jaasinayaa camalkooda alla wuxuu yidhi haddana subxaana watacaala wain kadabuuka hadday ku beeniyaan ow dha ilahay sayidka maxamedka ahow wainkadabuuka hadday ku beeniyaan faqul waxaa u tidhaahdaa lii aniga waxaa ii sugnaaday camalii camalkayga ayaa ii sugnaaday walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday camalukum camalkiina oo qof walba waxaa weeye camalkiisa jasiisa ayuu iska leeyahay antum idinka qoladiin aan mushrikiinta ahi barii'uuna kuwa beriya ayaa tihiin mimaa shay ayaad ka beri tihiin acmalu anigu aan camal falaayo waana aniguna berii-un beri ayaan ka ahay mimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan ina beryaanka ah laakiin aayaddan waxay culummadu yidhaahdeen waxaa lagu nasakhay aayatu sayfaa lagu nasakhay oo markii waxaa waaye aayatu sayf ay soo degtay sidaas markaasi mawqifkaas laga istaagi maaye waa lala jihaadaya waana la dagaalaya saasaa la yidhi marka sidaas ayaa aayadda madluulkeeda uu ku tusinaya haa la yidhi ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala faqul waxaa u tiraa wain kadabuuka hadday ku beeniyaanow dha ilaahay faqul u dheh nimankaa mushrikiinta lii aniga waxaa ii sugnaada camalii camalkayga walakum idinkana waxaa idin sugnaada camalukum camalkiina antum idinka mushrikiintaahu beri'uuna kuwa beriya ayaa tihiin mimaa shay ayaad ka beritiin acmalu aan camal falaayo waana aniguna beri'un beri ayaan ka ahay mimaa tacmaluuna had camal falaysiin oo shirkigaasa weeye wa minhum waxaa ka mid ah ow dheh ilaahi subxaana wa mushrikiinta man duul ku dhegeysanayo ilayka adiga ku dhegaysanaayo sayidka maxamedka markaa qur-aanka akrinaysa wa minhum waxaa ka mid a ah, man duul ilayka ku dhegaysanaya qolo ku dhegaysanaysa markaa qur-aanka akrinaysa oo dhegaha markaasi ku dhigaysa weeye waa kufaaru maka oo mukadibiina lilqur'aani qur-aanka beeniye weeye fariiq waxaa weeye dhegaha u raaricinaya qiradaada ayaa ku jira isla markaasna qalbiga aan ka rumaynaynin marka qoladaas iimaankooda ha damcin baa leeyahay maxaa yeele ilaahay baa qalbiga daboola ka saara weeye xaqana ma fahmaayaan mana raacayaan weeye aayaddaa marka rasuulkeenna calayhi salaatuasalaam ayaa fasliyo looga dhigaya weeye oo waxay ka dhigan tahay asagoo ilaahay u dhahayo nabiga maxamedka ow haka murgin weeye iimaan la'aantooda waxaa weeye ma awoodi karaysid inaad mid dhigalla aad wax maqashiiso weeyo ilaahay dhigihii maaragtaya uu tiray oo basirada laga qaaday weeye marka alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wa waxaa kamida ah mushrikiinta man duul yastamicuuna ilayka ku dhegaysanaayo afa anta aduu yow dhilay saydka maxamedka ow tusmicu miyaad maqashiinaysaa assumma midka maqalka la' leh miyaad maqashiinaysaa afa anta adigu tusmicu miyaad maqashiinaysaa ood maqashii kartaa assuma midka maqalka la' istifhaamu linkaari bimacna nafi weeye anta laa taqdiru weeye ma awoodi adigu an tusmica man salaba allahu samca weeye inaad wax maqashiiso qof ilaahay basiirada uu ka qaada weeye hadda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku shabahay wax dhigala weeye waana loogu shabahay cadamu lintifaac weeye waxayna ku intifaacayni waxa lagu akrinaayo walow kaanuu haba ahaadaanow dha ilaahay maca samam ayagoo ah laa yacqiluuna kuwa aan garanayn walow kaanuu haba ahaadaanow dha ilaahay laa yacqiluuna kuwa aan garanayn waxba aan tadaburayne day wax ku maqashinaysa waa maya weye qofkaan ilaahay maqal inuu wax dhegaysto u qadarin waxba maqli maayo wa minhum mushrikiinta waxaa ka mid ah dhaha haddana ilaahay man duu yanduru ilayka ku fiirinaaya oo iska kaa fiirinaya afa anta adugu yowdha ilaahay tahdii miyaad hanuuninaysaa alcumya midka indhaha la'le walow kaanuu haba ahaadeene laa yubsuruna kuwaan wax arkaynin waxa weeye kuwa indhoolayaal ayaa lagu shabahaa layidhi haddane bil cadamu irtidaa'i weye hanuun la'aanta weeye bal acdamu ayagaaba ka sii daran maxaa yeele ilaahay wuxuu dhahay fa innahaa laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubu latii fi suduur indhahaan caadiga ahoo dhaca indhala-aan lama yidhaahdo xaqiiqiya laakiin indhala-aan ruma oo waxaa weeye dhibaato leh waa midda markaasi suduurta ku jirta oo qofka ilaahay qalbiga marka uu tiro markaas ayuu qof markaasi khatar ku sugan u yahay ee indhala-aantaanu waxba dhibi mayso qofku hadduu basiiro uu qabo wa minhum waxaa kamid a mushrikiinta ow dha ilaahay man duul yanduru ilayka ku fiirinaya afa anta adigu yow ilaahay tahdiid miyaad hanuuninaysaa alcumya midka indhaha la walow kaanuu haba ahaadaani kuwaasu laa yashkuruuna kuwaan waxba arkaynin in allaha allow ilaahay hadda nimankaan arrintan qabsatayoo sidaana waxa weeye dulmi ayagu ay sameeyeen weeye wax ilaahay uu ku sameeye maahan marka alle wuxuu leeyahay in allaha alle laa yadlimu naasa dadka dulmi maayo shay-an shay ku dulmi maayo ilaahay subxaanahu watacaala dadkan waxaa weeye caqliga iyo samciga iyo basarka ilaahay uu ka siibay waxa weeye arrin ayagu ay sameeyeen weeyo ayagaa isugu sabaab waayo maxaa yeele addoommanku waxay ku dhaca oo masaa'ib ahoo musiibaa waxay ayagu kasbadeen weeye wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat eydiikum uu dhahey alle marka alle wuxuu yihi subxaanau watacaala in allaha alle laa yadlimu nnaasa dadka dulmin maayo shay-an shay ku dulmin maayo walaakina naasa dadkii u dhahay anfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulminayo weye dadku ayagaa daalimiina weye wadkur cusow dheh ilaahay yooma maalin naxshurum aanu soo kulminayno khalaa'iqda ama mushrikiinta gaar ahaan kaan lam yalbasuu kaannahum xaal ay la soo yihiin lam yalbasuu ayagoo nagaanin adduunyada amba qubuuraha ilaa saacatan saacad mooyaane oo min annahaari maalinta kamida ah. yatacaarafuuna way is aqoonsanayaan baynahum dhexdoodow dha ilaahay way isgaranayaan ilaahay wuxuu yihi wadkurxus xus yooma maalin naxshuruhum aanu soo kulminayno kaan lam yalbasuu xaal ayla la yihiin ayagoo aan nagaanin fi dunyaa amba qubuuraha ilaa saacatan saacad mooyaane oo mina nahaari maalinta ka mid a waxaa arrintaasna u wacan waxaa weeye lahowli maa ra-ow waxay arkayaan shiddada jirta weeye yatacaarafuuna way is aqoonsanayaanow dha ilaahay baynahum dhexdooda oo barkood marka kale waa garanayaa maalinta qiyaamo baxsiga markii layskoo bixiyo laakiin waxaa layidhi tacaarufkaasi waa go go'aayaa muddo yarow go go'aayaa maxaa yeelay shiddada jirta ayaa aad iyo aad u daran alla wuxuu yihi qad xaqeeqee khasira aladiina kuwa way khasaareen kadabuu beeniyey biliqaa'i illaahi ilahi la kulankiisa baxsay kula kulmaayaan qad xaqeeqee khasira aladiina kuwa way khasaareen ow ilaahay kadabuu beeniyey biliqaa'i illaahi ilaahi la kulankiisa oo baxsi ay kula kulmaayaan oo wamaa kaanuu aanan ahaanin muhtadiina kuwa hanuuna kuwaas way khasaareen ow ilaahay waimaa nuriyannaka haddaan ku tusino oo aan ku tusinow dha ilaahay saydka maxamedka ahow bacda aladii barkiisa naciduum aan u yaboohayno ow ambase natawafayanaka aanu ku oofsanno fa ilaynaa xaggayna ayaa marjicu nuqudkoodii ahaaday suma bacdiyada allaahu alle shahiidun allihii daalacanaayo weeye calaa maa yafcaluuna waxay falayaan alla rasuulkiisa asagoo tasbiix uga dhigaya wuxuu leeyahay mar hadday nabiga beeniyoon ay dhibaayaan wa imaa nuriyannaka haddaan ku tusinnoon ku tusinowdha ilaahay bacda ladiisii barkiisa naciduhum aan u yagoohayn oo cadaab ah oo noloshaada lagugu tusiyo cadaabka edoo dayaaya la cadaabo jawaabu saldigii maxduuf weeye fadaaka falamru waaqicun weeye ow amase natawafayanaka aan ku oofsanno intaanan cadaabin laba gooraba ilaahay wuxuu yidhi fa ilaynaa xaggayna ayaa marjicum noqodkoodi ahaado qiyaama annaga inoo soo noqonayaan uma bacyeeda allahu alla shahiidun allihii dhaalacanayo weeye calaa ma yafacuna waxay falayan oo tagdiidkaa jir ku figaasa ilaahayna waa cadaabayaa maalinta qiyaama ashadd alcadaab casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu